alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigani waa kii labaatanaad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheykh yaxya bnu cumar bn cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh waxaynu ku soo jiray mujaladkii labaad addarsu thaalithu casharka saddexaad alqitaalu waa dagaalka al-idnu fasaxidda la fasaxay bihi jihaadka kow bad-uhu bilaabashadiisa jihaadku uu bilowday labo cadadu saraaya ilaalooyinkii iyo ciidamadii korjoogada ahayoo nebigu uu diray saddex cadadu ghasawaati duulimaadkii nebigu uu galay intay ahaayeen afar alqasdu ujeeddada laga leeyahay min wadci laxjaari dhagaxaanta in la dul saaro cala almaqaabiri xabaalaha iyo qubuurta dushooda maaqa qodob wey shantaa qodobbuu ciwaankaale ku saabsan yihi kow alidnu in la fasaxay bihi jihaadka waagi hore lama jihaadi jirin waagi dambe waa la fasaxay taas waa qodobka koowaad waa la fasaxay bes mar haddii la fasaxay waxaa xigay bad-uhu bilaabashadiisa inuu bilowdayba jihaadkii waa labo saddex cadadu saraaya saraayada waxaa loo yaqaanaa ciidamadu markay meel joogaan qeyb ka mid oo yar in la diro la yidhaahdo cadowgeennii bal inuu meelaha ka dhow yahay iyo soo fiiriya waa ilaalo waa soo fiirinayaan way soo korjoogeynayaan way soo indhaindhaynayaan markaasaa hadday wax arkaan soo sheegeen halkaa rag baa maray halkaa ciidan baa fadhiya hubkoodu intaas wey waa sirdoon camal rag sirdoona wey cadadul waa maxay ciidamadii baxday oo jihaadka adayoo dagaalamayey imisa jeer bay baxeen cadadu saraaya iyo cadadu lkhazawaad farqi yaraa u dhexeeya khasawaadku waa raggii oo dagaalamaya saraayaduna waa maxay waa rag sirdoon oo ilaalaahoo war keenaya bes haddii dagaal qabsadana isdifaacaya imise jeer buu marka ciidan ilaalaha nabigu diray imise jeer baase jihaadku yaa galoo la jihaada alqasdu ujeeddada laga leeyahay min wadci alaxjaari dhagaxaan in la saaro cala almaqaabiri qubuurta hadda markii la aaso waad aragteen oo dhagaxaan iyo waxba lagu rejeeya soo arag ujeeddada laga leeyahay lamber kow adina wuu fasaxay allaahu alle lilmuslimiina muslimiinta biqitaali acdaa'ihim cadowgooda la dagaalankooda bacda mucaaradatihim markay cadowgu ka hor yimaadeen ka gadaal lilnebiyi nebiga sala allahu allaha u naxariisto caleyhi nebiga dushiisa oo wasalam allaha badbaadiyey wa iidaa'ihim iyo dhibkooda lahu nebiga ay dhibeen ka gadaal waitifaaqihim iyo isku waafaqidooda calaa qatlihi nebiga dilkiisa isku waafaqeen maaqa qodobay halkaasna kow bacda mucaaradatihim lilnabiyi sal lla alay slam markay nebiga mucaaradeen mucaarad iyo muxaafad soomiyada maqal weligeen mucaaradku waa qofka kaasoo horjeeda oo waxaad wadi diidan markay nebiga ka hor yimaadeen marka waa qodobka labaade wa idaa'ihim lahu markay nebiga dhibeen sala allahu calayh wasalam waa qodobka saddexaadee waitifaaqihim isku waafaqidooda iskuba raaceenba calaa qatlihi nebiga inay ka takhalusaan oo dilaan saddexdaa qodob markay la yimaadeen kabacdi buu ilaahay fasax nimankaa ilaa la dagaalamo lamber buu hoos qabtay lamber kow adina wuu fasaxay allaahu alle lilmuhaajiriina qolyaha muhaajiriinta ah oo soo hijroodo maka ka yimid biqitaali mushrikii qurayshin mushrikiinta qureysheed la dagaalankooda bacda an akhrajuuhum mushrikiintu markay ka soo saareen hum mu'miniinta min bilaadihim dhulkoodii bikayri xaqin xaq la-aan wa misdaaqu daalika arrinkaa rumayntiisa iyo waxaa ka markhaati kacayana qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa weeye uu yihi udina waa loo fasaxay liladiina kuwa yuqaataluuna lala dagaalamayey maxaa loo fasaxay alqitaala dagaalkii baa loo fasaxay biannahum bisababi annahum ayaga sababkeeda dalamuu kuwo la dulmiye ay yihiin in la dulmiye sababkeed baa loogu fasaxay liiska dhiciya wa ina allaaha alle calaa nasrihim kuwa u gargaaridooda laqadiirun mid kara weeyaan aladiinadani waxay ku xidhan tahay udina waxaa loo fasaxay liladiina kuwii alladiina kuwaasoo ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodii xaggooda bikayri xaqin xaq la-aan ilaa an yaquuluu inay yidhaahdaan maahane rabbunaa rabbigeen allaahu allo weeyaan ilahay baan caabudaynaa keligii sidaa unbaa loo qoonsadoo lagu saaray wa qowluhu tacaalaa hadalka alle ayaa u daliila uu yihi waqaatiluu la dagaalama waqaatiluu dagaalama fii sabiili ilaahay jidkiisa ku dhex dagaalama alladiina kuwiina la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamayay walaa tactaduuhaa xadgudbinina ina allaaha alle laa yuxibu ma jeclaa almuctadiina kuwa xadgudba maidin wada qorayaa kulli waqtuluu laayahum gaalada xaysu meel allaala meeshay thaqiftumuuhum aad ka heshaan wa akhrijuuhum ka saara hum ayaga min xaysu meeshii akhrajuukum idinka idinka saareen walfitnatu gaalnimada ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka walaa tuqaatiluu ha la dagaalaminina hum gaalada cinda almasjidi masaajidka agtiisa alxaraami ee xurmada lahayo xaramka o dhan baa loola jeedaa xataa yuqaatiluukum ilaa idinla dagaalamaan fiihi xaramka dhexdii fa in qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluu la dagaalama hum ayaga kadaalika sidaasuuna ahaaday jazaa-ulkaafiriina kuwa gaaloobay abaalkoodii oo la iska dhiciyo wey fa in intahow hadday iska daayaan oo ka reebtoomaan nebiga dhibkay dhibayeen iyo ilaahay diintiisa kasoo horjeedkay kasoo horjeedeen fa in allaaha alla kafuurun alla dhaafid badan weeye raxiimun ay naxariis badan walamaa goortii ittaxada ay la midoobeen maca mushrikii qurayshin quraysh mushrikiintooda la jirankeeda hayruhum ayaga cidaan ahayn oo min mushriki lcarabi carab mushrikiinteedii ka mid a amara wuxuu fasaxay allaahu alla biqitaali lmushrikiina gaalada la dagaalankooda kaafatan dhammaan xalay yihiin kamaa sida qaalaba uu yihi tacaalaa qaala alla uu yihi tacaala sareeye waqaatiluu la dagaalama almushrikiina gaalada kaafatan dhammaan xalay yihiin kamaa sida yuqaatiluuna kuma idinla dagaalamayaan kaafatan dhammaan xalaatihi aayaadkaasaa markaa soo degay aayaddan marka waxay tilmaamaysaa aayaadkane muslimiinta jihaadkii in loo fasaxay oo iska dhiciyaan gaalada jihaadka lala galaana wuxuu leeyahay saddex marxaladood mar wuxuu noqonayaa in lagula jihaado xoolaha oo xoolahagaad isticmaalaysaa oo gaalada uga hortegaysaa marra wuxuu noqonayaa naftaada inaad ku jihaadid oo dee qorigaaga intaad qaatid gaalada iska dhicisa duulaanka kugu soo ahayd marra wuxuu noqonayaa inaad kula jihaadid qalinkaaga iyo carabkaaga oo waxa xuna ay samaynayaan baad qoraysaa kow ama carabkaad ka hadlaysaay oo waxa xun ay sheegayaan baad ummadda uga digayso leeda waxaas waa khaldan yihin hala iska ilaaliyo lambarka labaad fabada-a wuu bilowday alqitaalu dagaalkii fi sanati sanadkii dhexdiisa al-ulaa ee koowaad bisariyatin ilaalo ama ciidan korjooga ayuu ku bilowday asariya lambar laba ma qabtay lambar laba asariyatu kullu xarbin waa dagaal kasta oo lam yaxdar uusan soo xaadirin haa iyada alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam binafsihi naftiisa waa dagaal kasta uusan nebigu ka qayb qeybgelin asagu walqaswatu duulaankuna kullu xarbin waa dagaal kastaoo xadara uu kasoo qeybgalay haa iyada alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam culammada qeyb baa sidaa ku fasira oo sariyo waxay yidhahdaan waa ciidan kastaoo nebigu la socon haswana waa ciidanka nebigu ula socdo waana inagii soo sheegnay oo saryada waa ciidan yaroo la saarayoo ilaala ah meel bay soo marayaan waxbay soo indhaindhaynayaan korjoogo ama ilaalaa loo yaqaana arsala wuu diray haa saryadaas alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam biriyaasati camihi adeerkii baana madax u ahaa xamzatu xamza xamzatu xamza xamzata ah, xamza lictiraadi ciirin awrsay ugu jidka ugu galaan oo liqurayshin quraysh u sugnaatay ciirtu waxaa weeye soomaaliga waxbaa ciir loo yaqaanaa waa maxay ma taqaanaa maxaa caanaha la lulo waa sax wey caanaha la lulo ciir loo yaqaana lulitaanka laftirkooda laga yaaba dadka qaarn aysan garanayn marka caanaha ariga iyo lo-da iyo markay doogga tahay haan inta lagu shubo oo la lulo marka taasaa loo yaqaanaa ciir soomaaliga kaas laakiin hadda ciirtan waxaa laga wadaa waa awr awrta safarka waaga hore gaadiid baabuur dadku ma haysan diyaaradana ma haysan doomahana badda iyo meelahaas ka shaqeyn laakiin dadka kale safar markay aadayaan oo meel ay rabaan magaalo inta aadaan raashin iyo badeeca inay kasoo qaataan awrtaa la raran jiray ma la fahmo awrtaa safarka oo alaabta u saaran tahay oo shaam iyo dhankaa ka timid oo maka u socota buu nebigu yiri jidka u gala maadaama dagaal ka dhexeeyo cadow ay yihiin lictiraadi qurayshin marka ciirin saasaa loola jeedaa awr jidka in loo galo oo liqurayshin quraysh u sugnaatay awrtaasoo raajicatin ka timid min ashaami shaam raggeedana in la iska dhiciyo xoolahana lagala soo wareego uma tataabacat way israacraacday asaraaya ilaalooyinkii iyo walghazawaatu duulaanima duulaamadii intuba qisada noocaana oo xamse in la diray oo ciidanka isagu uu hogaaminayay sariyadaas rag badan oo kutubta siyarka ah wariyey sida ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq iyo alwaaqidiyo kulli way wariyeen laakiin waxaan ka wada ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq labadu way wariyeen iyo ibnu sacad wax sanada laakiin kumaysan warin ibnu sacadna wuxuu leeyahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama muusan dirin wax ciidan ah oo saraayaad oo ansaar ka mid ah hadduu ciidamo ilaalaa dirayo wuxuu diri jiray rag muhaajiriina ayuu dili jiray ilaa nebigu uu beder ka gaaray sala allahu calayhi wasalam sababtu waxa weeye ansaartu ayagaa ballan rasuulka waxay kula galeen inay rasuulka difaacayaan magaaladoodii baana la joogaa iyagu marka rasuulkay ku hari jireen cidda ilaaladaha wax soo indhaindhaynaysa muhaajiriin bay noqon jireen muhaajiriin ayay noqon jireen dagaalkaasu marka muusa dhicin bay culamada siyarka qaybo badanoo ka mid tilmaamayaanoo markuu meeshii tegay ciidanka kaloo gaaladaha safarka waxaa la socday abujahal waa la is arkay labadii ciidan xoogaa nabarre iyo waxba la isku tuurtuuray nin oday oo meesha joogay oo deganaabaa kala dhex galay marka wax ku dhintay meeshii mausa jirin ayay tilmaamaan ayib waqad balaqa wuxuu gaaray cadadu saraayaahu ilaalooyinkii ama korjoogooyinkii tiradoodu sabcan toddobo iyo wa arbaciina afartan sariyatan ee korjoogo toddobi-iyo toban toddobiyo toban nin maaha toddobi-iyo toban jee toddobi-iyo labaatan jeer waxaan ka wadaa afartan iyo toddobo jeer ha sabcan toddobo iyo wa arbaciina afartan sariyatan ee ilaalo afartan iyo toddobo jeer buu nebigu wuxuu diray ciidamo ilaalo ah wakhtiyaal kala duwan sanadyo kala duwan bilo kala duwan idinku meel hebla soo fiiriya sidaa hawshoodu tahay soo ogaada wa cadadu ghasawaatihi duulaamada uu dagaalka galayna wuxuu tirsigoodu gaaray sabcan toddoba iyo wa cishriina labaatan khaswatan ee duulaan marka duulaanka jihaadka faraha la isula tegayo iyo sahanka iyo ilaalada iyo korjoogada kee badan kan ilaaladaha badan sabcan waa arbaciina wey waa afartan iyo toddobo kan kalena waa toddobaatan waa labaatan iyo toddobo labaatan iyo toddoba dagaal buu nebigu galay sal alay slm intuu noolaa oo jihaad ah ilaalada iyo ciidanka u dirayana maaqay ahaayeen afartan iyo toddoba jeer buu wuxuu diray dad ilaalo ah ama l hadii la yihah jihaad bay galeen nebigu wuu ka haray macnaheedu noqonaya wa tuufiya waa la oofsaday fi sanati اluulaa sanadkii koobaad cuhmaan ibnu madcuun saxaabiga loo yaqaano cuhmaan ibnu madcuun rasuuli rasuulka walaalkii ah sala allahu rasuulka allaha u naxariista caleyhi dushiisa wasalama allaha badbaadiyey min aradaacin xagga nuugmada ayuu nebiga kala walaaloobayo isku naas bay wada nuugeen lakiin isku aabba maahayn isku hooyana ma ahayn laakiin waxay ku walaaloobeen hal hooyaa wada nuujisay marka walaalay noqdeen walaalkaasoo rasuulku ulahabaa dhintay sanadkaas koobaad fa amara arasuulu rasuulku wuxuu faray birashi qabrihi qabrigiisa in la rusheeyo bacda dafnihi aasidiisa ka gadaal uma wadaca wuxuu dhigay xajaran dhagax buu calayhi qabriga dushii dhigay wa qaala wuxuuna yidhi nebigu atacallamu waan ku calaamadsanayaa bihaa dhagaxan qabra akhii walaalkii qabrigii iyo xabaashi wa adfinu waan aasayaa ilayhi qabrigan agtiisa iyo xaggiisa man ruuxi maata dhinto min ahli qoyskayga ana meeshaan kusoo aasaya halkaas wa qaala atacallamu lambar ma haysaan hoos wuxuu qabtay lambar kow haadaa huwa kani haadaa kani huwa isagu alqasdu waa ujeeddada laga leeyahay min wadci alaxjaari dhagaxaanta in qabriga la duldhigo ujeeddada laga leeyahy waxaa weeye waa inaad qabrigii waalidkaa qofkii ehelkaaga kusoo calaamadtid laa kamaa yaqsidu siday ula qasdaan maaha minhu xaggiisa ahlu zamaanina waqtigeennan dadka jooga oo ah mimaa shay huwa asaguba muxaramun wax la diiday ah sharcan xagga sharciga waqad habata waxaa sugnaaday anna rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama amara inuu faray caliyan cali anlaa yadaca inuusan ka tegin qabran xabaal mushrifan ee soo taagan xabaal dheer oo dhismo dheer la siiyey ilaa sawaahu inuu la sima bilardi dhulka xabaalaha markii qabriyada inta dadka la aaso qabrigu soo dheeraado waa la dumiyaa qubuurta hala la ekaysiiya walaa timhaalan sanamna inuusan ka tegin iyo sawir meel yaalla ilaa tamasahu inuu tirtiro wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi fi lummi kitaabkiisa umka ah uxibu waxaan jeclahay anlaa yusaada inaan laga kordhin fi lqabriga xabaasha turaabun caro inaan lagu kordhin min hayrihi oo aan carada qabriga laga soo saaray ahayn qabriga marka la qodo ciid baa laga soo saaraa soo ma marka la aasayo qabrigii qofka lagu aasayo ciiddii ka soo baxday bas unbaa lagu ekaan saasaan jecla ayib musanifku marka halkaa raxmatullaahi calayh wuxuu ku sheegay shantaa qodob shantaa qodob ayuu nebigu halkaa musanifku halkaa ku sheegay jihaadka waxaanu aragnay sidaad arkayseen udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu afar marxalo u leeyahay afar xaaladood oo uu leeyahay culammadu tilmaamaan marka koowaad waxaa weeye waa marxaladii nebigu uu nebigu maka joogay intuu maka joogay waxaa la faray sabr sabr wamaa sabruka ilaa billah waxba dagaal ha gelin muslimiintu waa yar yihiin gaaladu waa kaa tira badan yihiin jihaadka hadda lama sharciyeyn iska joog dhibkoodana u dulqaado xaaladda marka jihaadka lama sharciyeyn xaaladda koobaad bay ah marxalada labaadi waxay ahayd marxalo la ogolaaday dagaalka bas markay soo hijroodeen oo madiino yimaadeenba waxaa la yidhi fasax baad waxaad u qabtaan dadka idin dulmiyey inaad la jihaadaan waa la fasaxay idan keliya ah marxalada saddexaad waxaa weeye waa la idiin ogolaaday tii labaad ahayde tan waxaaba la siiyey amar dagaalamaa leehi laakiin yaad la dagaalamaysaan ciddii dagaal idinku soo qaada iska dhiciya ciddii dagaal idinku soo qaada la dagaalama marxalada afraadi waxay ahayd marxalo gaaladu intay isbahaysteen la yidhi waqaatilulmushrikiina kaafatan kulligood gaaladoo dhan la dagaalama mushrikiinta ah say idinkuba kulligiin idinla dagaalamayaan marka kulli awal waxay ahayd ciddii idinla dagaalantay iska dhiciya hadda laakiin gaaloo dhan la dagaalama mushrikiintao dhan la dagaalama afartaa marxalou maray marxaladda koowaad waxaan idhi jihaado ma jirinoo sabar bale makuu jooga marxaladda labaad markuu madiine yimid waa la idmo waa la fasaxay marxaladda saddexaadi waxa weeye ciddii dagaal idinku soo qaada iska dhiciya marxaladda afraad waxa weeye gaaladii waa isbahaysatay kulligood la dagaalama ha kala reebinina mushrikiinta aayaadkeedana waxbaan ka tilmaanay afartaa marxalo ayuu soo maray ayib lamber one adina wuu fasaxay allaahu alle lilmuslimiina muslimiinta biqitaali acdaa'ihim cadowgooda la dagaalankooda bacda mucaaradatihim markay ka hor yimaadeen ka gadaa lilnabiyi nebiga sala allahu allaha u naxariista caleyhi nebiga dushiisa wasalam allaha badbaadiyey wa iidaa'ihim iyo dhibkooda lahu nebiga ay dhibeen iyo waitifaaqihim isku raacidooda calaa qatlihi nebiga dilkiisa isku raaceen fabada-a wuu bilowday alqitaalu dagaalkii fi sanati aluulaa sanadkii koobaad dhexdiisa bisariyatin ilaaluna ku bilowday ciidamo korjoogta ah korjoogo ah ciidamadaa sariyada ah oo arsala uu diray haa iyada alrasuulu rasuulku uu diray sala allahu calayhi wasalam biriyaasati camihi biriyaasati camihi adeerkii hogaamin uga dhigay xamzata ahaa xamzay nebigu dhanna adeer buu u ahaa xamza nebiga adeer u ahaa dee abihuu la dhasha dhanna walaal buu la ahaayo isku naas bay nuugeen asagoo nebiga adeerkiis ah baa islaam wada nuujisa carabtu dhaqan ay aqoon jireen baa jiray ilmihii mar hadday yaryar yihiin oo isku da-aad yihiin oo hal dumar hal qof ay wada nuujisana axkaamta walaalnimay qaadanayaan walaal bay isu noqonayaan marka dhanka nuugmadana walaal buu kala ahaa isku naas bay nuugeen dhanka nasabkana wiil iyo adeerkii bay ahaayeen oo nebiga adeer loo ahaa sala allahu aleh wasalam wa iidaaihim iyo dhibkooda eh, sax eh, lictiraadi quray ciirin safar jid ugelidi liqurayshin ciirtaasoo qurayshin quraysh u sugnaatay liqurayshin ciirtaasoo raajicatin ama safarkaas iyo awrtaasoo raajicatin kasoo noqotay min ashaami xagga shaam uma tataabacat way israacraacday asaraaya ilaalooyinkii iyo walkhasawaatu duulimaadyadii waqad balaqa wuxuu gaaray cadadu saraayaahu nebiga ilaalooyinkiisa tirsigoodu sabcan toddobo iyo wa arbaciina afartan sariyatan ee ilaalo wa cadadu khazawaatihi duulimaadyadiisa tiradooduna waxay gaartay sabcan toddoba iyo wacishriina labaatan khaswatan ee duulaan wa tuwufiya waa la oofsaday fii sanati luulaa sanadkii koobaad dhexdiisa cuhmaan ibnu madcuun cuhmaanki ina madcuun ahaa akhu rasuuli rasuulka walaalkii ahaa sala allahu calayhi wasalama min aradaaci xagga nuugmadana kula waraaloobay nin wanaagsan buu ahaa laba jeerna dadkii hijrooday buu ku jiray fa aamara wuu faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama birashi qabrihi qabrigii in lagu rusheeyo biyo bacda dafnihi aasidiisa ka gadaal uma wadaca wuu dhigay xajaran dhagax buu calayhi dushiisa dhigay wa qaala wuxuuna yidhi atacallamu nabigaa hadlaya waan ku calaamadsanayaa bihaa dhagaxan qabra akhii walaalkii xabaashiisa wa adfinuu waan kusoo aasayaayo usoo dumayaa ileyhi xaggiisa man ruuxii maata dhinto min ahli qoyskayga ka mid ah asila mataa goormuu adina allaahu alla fasaxay lilmuslimiina muslimiinta biqitaali acdaa'ihim cadowgooda la dagaalanka saddex qodob markay isku dareen mucaarado iyo iidaa iyo inay dilaan markay isku dayeen saddexdaa qodob bimaadaa maxay buu bada-a ku bilowday alqitaalu dagaalku ah. bimaadaa maxay buu bada-a ku bilowday alqitaalu dagaalku saraayaad buu ku bilowday sanadkee lamisuma weydiin ee waxaa la isweydiiyey dagaalku markuu bilaabanaya qaabkii ugu horreysa uu ku bilowday muxuu ahaa ilaayo ilaalooye kam cadadu saraayaahu ciidamada uu diray maaqay ahaayeen sala allahu caleyh wasalama sabcan wa arbaciina sariya soo maaha wa kam cadadu ghasawaatihi sabcun wa cishruuna ghaswa mataa tuwufiya goormaa la oofsaday akhur rasuuli rasuulka walaalkii min aradaacat min aradaaci xagga nuugmada wa bimaada maxaybuu amara faray bacda dafnihi markii markiu aasay ka gadaal aasidiisa Ah, faamara rasuulu birashi qabrihi wey bacda dafnihi intaasu fara qabrigiisa dushiisa in biyo lagu rushay khulaasatu sanati aluulaa sanadkii koobaad gabagabadiisa fi sanati aluulaa sanadkii koobaad dhexdii bana rasuulu rasuulku wuxuu dhisay masjidahu masaajidkii kow wa fiihaa sanadkaa dhexdiisaa shurica la jideeyey al adaanu labo wa fiihaa sanadkaa dhexdiisay adharad muujisay yuhuudu lmadiinati madiine yahuuddeedii alcadaawata collaytan bay lilmuslimiina muslimiinta u muujiyeen wasaacadahum waxaa garab ku siiyey munaafiqu lmadiinati madiine munaafiqiinteedii facaqada wuu guntay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama cahdan ballan ballankaasoo beynahu asaga iyo wa beynahum ayaga dhexdooda ahaaday wa fiihaa sanadkaa dhexdiisuu arsala diray nebigu camahu adeerkii bisariyatin ciidan ilaala ah lictiraadi ciiri qurayshin lictiraadi ciirin safar jid ugelidiis buuna u diray safarkaasoo liqurayshin quraysh u sugnaaday ama socdaal uma tataabacat way israacraacday asaraaya ilaalooyinka iyo walghasawaatu duulimaadyadu xataa balaqa ilaa uu gaaray cadadu saraayaahu ilaalooyinkiisa tiradoodu sabcan toddoba iyo wa arbaciina afartan sariyatan ee ilaalo wa cadadu ghasawaatihi duulimaadyadiisa tiradooduna ay gaartay sabcan toddoba iyo wa cishriina labaatan ghaswatan ee duulaan wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda tuufiya la oofsaday akhru rasuuli rasuulka walaalkii min alradaaci xagga nugmada kula walaaloobay fa amara wuxuu faray bacda dafnihi aasidiisa ka gadaal birashi qabrihi xabaashiisa rushaynteeda maxaa lagu rushaynaya xabadba maxaa lagu rushay bilmaai biyo dhagax maah waa biyo uma wadaca wuxuu dhigay xajaran dhagax calayhi qabriga dushiisa wa qaala wuxuuna yidhi atacallamu waan ku calaamadsan bihaa dhagaxan qabra akhii walaalkay xabaashiisa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin